رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga looga hadlaayey waxaan ku dhex jirnay khaswadii iyo duulaankii beder iyo cawaaqib xumidii mushrikiinta ama kaafiriintii maka ka soo duushay ku dhacay sidaa darteed ayaa waxaa noogu soo dambaysay in dadkii muslimiinta ahaa guushii ay heleen khabarkiina maka iyo madiine uu kala aaday reer maka oo aad iyo aad u murugaysan xataa borordiiq in loo diiday oo nin saddex wiloodadlay dagaalka inuu maqlay habeen islaan qaylinaysa ama barooranaysa wuxuu u malaynahayay waa la yidhi in la fasaxay hulaamkiisii buu diray waxaa loo sheegay gabar halka dhuntay inay markaa tahay ama qurbac dhanka madiina marka la fiiriyana bishaarayn iyo farxad iyo raynrayn bay u ahayd laba nin oo muslimiinta ka mid ah ayuu rasuulku diray waa cabdullaahi ibnu rawaaxa oo dhanka sare loo diray iyo zayd ibnu xaarifa oo dhanka hoose markaa loo diray rasuulkana sala allahu calayhi wasalam si fiican ayaa loogu soo dhaweeyey magaalada madiina asagoo taajkii guusha wata nimankii munaafiqiinta ahaa markay arkeen muslimiintoo markaa guulaystayna islaamnimay markaa iska muujisteen inay wax kaloo u furan ma lehe qadisaara waxaanu gelaynaa qadiyadii iyo arrintii kuwii la soo qafaalay toddobaatan nin bay soo qafaasheen toddobaatanna waa la dilay qadiyada iyo sidii laga yeelay walamma istaqara markii uu ku sugnaaday rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam uu sugnaaday uu degayna istashaara wuxuu kala tashaday saxaabadiisa fil usaaraa kuwa la soo qafaalay nimankii maxaabiista ahaa ee uu watay ayuu kala tashaday fa ashaara abuu bakar wuxuu u ishaaray nebiga biakhdi lfidyati fidya in laga qaado minhum xaggooda rasuulkii allow aan furano ayuu yidhi oo xoolo aan dhaafsiisana kuwan xoolahaa hub baan ku iibsanaynaa xoog iyo cudub baan helaynaa gaalada mar labaad hadday nagu soo duulaan waan iska celin karnaa dilkooda wax faa'iido ah oo aan ka helayna ma jiro waxaan aniga ishaari lahaa ama aan soo jeedi lahaa inaan furano sida ilaahayba amray subxaana wa tacaala imaa manan faimaa manan waimaa fidaa laakiin waa goormay xataa tabaca alxarbu awsaaraha marka abuubakar wuxuu yidhi rasuulkii allow dilkooda wax qiiloon ka helayna ma jiro beri inay iska islaamaanoo annagu ay wax noo qabtaan waa iska suuragal xoolo aan baa siisano wa ashaara cumar cumar wuxuu u ishaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam biqablihim dilkooda in la laayo ayuu cumar tilmaamay oo wuxuu rasuulkii allow waa cadow waa dad aan annagana rabin ayadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaan soo jeedin lahaa weliba qofba qofka ugu dhow ee qof inta u jooga ha loo dido ogaadaana inaan waxba isu ahayn inaan waxba isku ahayn ha ogaadaano oo saa darteed ayaa waxaan rabi lahaa mid asaa ku jire adi qoorta ka goy wuu yidhi mid aniga xigaa joogee aan ka gooyo qofba qofkuu xiga weliba si ay noo ogaadaan inaan maxabbo kalgacayl mawaddo waxba aysan markaa naga dhexaynin xaaladdaasuu markaa tilmaamay nin lagu magacaabo cumar faqarara wuxuu go'aansaday ee uu qaatuu qaraariyey rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam akhda alfidyati fidyo qaadashadeeda in dadkan la madax furto oo qof walba xoolo inta la qaato layska sii daayo waa ra'yigii abuubakare kaasuu rasuulku goostay asagana wa kaanat min alaaafin ama saddex kun aw alfi dirham ama kun dirham waxaa lagu furanayay dadka oo laga qaadanayay afar kun iyo saddex kun iyo kun oo dirham ah waman kaana qofkii ahaaday oo minhum ayaa ka mida waa kuwaa la soo qafaalaye yaqra'u mid wax aqriya wayaktub oo wax qora fajacala waxaa laga yeelay fidyatahu fidyadiisa an yucallima inuu waxbaro casharata khilmaan toban wiil oo min almuslimiina muslimiinta markaa ka mid ahoo qaar baanba waxba laga qaadin laakiin fidyo waxaa looga dhigay kii akhrin yaqaana qoraalna yaqaana carabiga qori karaa toban wiil oo muslimiinta ka mid ah inuu wax noo baro waayo waxbarasho iyo qoriku islaamku xoogga saaraya saa darteed kii wax qori kara waxna aqrin kara inuu toban wiil ninkiiba toban wiil uu baro sida wax loo qoro waxna loo aqriyo kabacdina la sii daayo waa axsana waa uu ixsaan falay nebiga ilaa bacdi alasaara qafaalkii qayb ka mid ah min bacdi asaaradii iyo kuwii lasoo qafaalay qayb ka mid ahna nebigu ixsaan buu u sameeyey fa atlaqahum wuu iska sii daayey bikayri fidyatin fidya la-aan qolana ayagoon shilin laga qaadin yuu rasuulku iska sii daayey sala allahu calayhi wasalam ixsaan ayaa markaa loo sameeyey saddexday u qaybsameen qolana lacag baa laga qaadayo fidyo qolana inay muslimiinta ciyaalkooda qoraalkii akhrinta ay baraan baa lagu farad yeelay qolada saddexaad rasuulku waa iska sii daayey madniga waa in layska galabaystoo layska sii daayo bacdamaa gacanta lagu qabtay wa way soo dirtay zaynab binti rasuulillaahi zaynab oo gabadha nebiga ahayd sala allahu calayhi wasalam waayo ninkeeda wuxuu ku jiray dadkii lasoo taxaabay dadkii maxaabiista dagaalka intay soo galeen ayagoo nool muslimiintu ay soo qabteen nebiga ninkii qaba ee nebiga gabadhiisa ninkii qabay baa markaa ku jiray asagana in la furto ayaa la go'aansadee wa bacafad way soo dirtay zaynab binti rasuulillaahi zaynab oo gabadhii nebiga ahayd fii fidaa'i zawjiha ninkeeda furashadiisa abilcaas ahaa bimaalin maal ayay u soo dirtay fiihi waxaa ku dhex jiray qilaadatun kuul laha atii arooskeeda lagu gelbiyey ayay lacagtii ku soo dartay casuuragala intii laga rabay inay ka yarayd ee silsilada ay ku soo dartay qilaadatun qorgashi ama kuul oo laha ayadu ay lahayd kaanad ahayd cinda khadiija khadiija nebiga xaaskiisa waa hooyadeede khadiija ayaa lahaan jirtay agteeda tiilay fa adkhalathaa biha way ku aqalgeysay kuusha calaa abilcaas habeenkii abilcaas loo gurigeynayay zaynab iyo hooyadeed khadiijo siisay oo gurigeynteedii ayay ku aqalgeysay qoorta intay u gelisay markaa ku gelbisay idan katiinadaasna way ku dhex jirtay zaynab lacagtii ay markaa soo dirtay falammaa goortii raaaha uu arkay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu slwacay ilaa wuu yaqiinay silsiladda waana yaqiinay qoorgashiga markuu rasuulku arkay aad buu raqi u sameeyey waa u naxariistay oo raqi ayuu sameeyey wuu calool jilcay riqatan calool jilaac shadiidatan ee markaa baran rasuulku aad buu markaa arrintaa u taabatay alla markuu arkay kuushii faista'dana wuxuu fasax uga qaatay alsaxaabata saxaabadii fii iطlaaqihi udayntiisa in layska daayo abilcaas oo gabadha loo daayo bikayri fidya fidya la'aan waa ixtiraamka iyo maamuuska nebiga uu samaynayo jeyshkii muslimiintii saxaabadu amar hadduu siiyo isla markii way fulinayaan hadduu dhaho lacag la'aan ha loogu daayo gabadha way samaynayaan haddana fasax buu ka qaatay oo isti'daan buu rasuulku weydiistay muslimaaday fasta'dana isti'daan buu u weydiiyey rasuulka asaxaabata saxaabadii fii itlaaqihi iska dayntiisa abilcas la sii daayo bikayri fidya fidya la'aan fafacaluu ayduna way sameeyeen xaaladaa way oggolaadeen fa aطlaqahu wuu sii daayey rasuulka abilcaas ayuu sii daayey bacda an ishtarata calayhi kadib markuu ugu shardiyey an yukhalliya inuu u soo banneeyo sabiila zaynab zaynab waddadeeda lacagteedii iyo kuusheedii iyo waxeedii waa loo celiyey ninkeediina waa loo sii daayey laakiin rasuulku wuxuu ku shardiyey mar allaala markaad maka albaabka ka gasho oo aad u tagto soo dir gabadha ii soodayo saasaa sharad looga dhigay asagana ballantii wuu fuliyey fakhallaaha waa u soo jidbameeyey oo wuu soo diray fahaajarad zaynab way soo hijrootay ila almadiinati magaalada madiine ayay markaa usoo hijrootay wa faatimnatihi geeridii gabadhiisa sala allahu calayhi wasalam nebiga gabadhiisii uu dhalay oo rukhayab ahayd iyo wa ibnatihi guurintii uu guuriyey gabadhiisii ummi kalfuum markaa ahayd bicuhmaan markaa loo guuriyey cuhmaan ayuu wuxuu ku daray ummu kalfuum ummi kalfuum ruqayaa markaa ka dhimatay ama ruqaya wa kaanat waxay ahayd ruqaya rukhayata binti nebiy ruqyo oo nebiga gabadhiisii ahayd mariidah mid xanuunsan xiina kharajat bader dagaalkii badan markuu aadayey way xanuunsanayd wa kaanad waxayna ahayd taxta cihmaan ibni cafaan radia allaahu canhu haddii la yidhaahda wuu qabay waa loola jeeda oo waxay ku hoos nooleed cuhmaan ibnu cafaan fa amarahu wuxuu amray rasuulka cuhmaan an yatakhallafa inuu ka haro inuu u haro calayha dusheeda rukhaya inuu u gadaal maro oo dagaalka beder ka joogo xaaladaasaa la amray liyumaridahaa si uu u xanuun bixiyo si xanuunkeeda uu u tartaareeyo oo xanuunkeeda uu mid fiiriya oo kontaroolo xanuunkeeda ogaada oo xanuunkeeda ka warhaaya ama uu u baxnaaniyo saa darteed baa loo reebay cuhmaan radi allahu canhu faiha ruqaya dusheeda liyumaridahaa si uu u xanuun bixiyo amase xanuunkeeda uu u ogaado ama uu u baxnaaniyo walahu uuna leeyahay walahu wuxuu rasuulku u ballanqaaday cismaan inuu leeyahay ajru man xadara bederan qofkii beder xaadiray ajirkiisa oo kale iyo wa nasiibahu nasiibkiisa qaybtii dadkii beder ka qayb galay la siin lahaana inuu markaa asaguna leeyahay taa ayuu rasuulku u ballanqaaday wa khallafa canha e, e, macnaha iyo nasiibuhu wa khallafa wuxuu kaloo u reebay rasuulka calayhaa ruqaya dusheeda ayadan sidoo kale usaamat ibnu zayd usaama ibnu zaydna wuu u reebay rasuulka sala allahu calayhi wasalam codsaday qabla rujuucihi soo noqoshadiisii ka hor sal allahu calayhi wasalam oo gabadhii way dhimatay rukhaya intuusan nebigu soo noqonin sala allahu calayhi wasalam fatuwafiyat waa la oodsaday qabla rujuucihi soo noqoshadiisa ka hor rasuulka sala allahu calayh wasalam qaala usaama usaama ibnu zayd wuxuu yidhi ataana alkhabaru khabarkii baa noo yimid ay bishaaratu alfatxi buula jeedaa guushii bishaaradeeda bishaaradii guushay muslimiintu heleen oo ay beder ku guulaysteen ayaa noo yimid usaama dhahaya ataana alkhabaru khabarkii ayaa noo yimid ay bishaaratu alfatxi buu ula jeedaa fatxigii iyo guushii bishaaradeeda ayaa noo timid xiina wakhtigiisa weynaa aanu ku sinnay allahu calayhi wasalam mar allaale markaan duugnay oo ciiddii aan ku sinnay intaan qabriga ka soo tegin iyo bishaaradiina soo gaartay inuu rasuulku guulaystay sala allahu calayhi wasalam walama staqar markii uu sugnaaday rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiinana oo watma'anna biha uu ku xasilay zawaja wuxuu u guuriyey cuhmaan bna cafaan radia allaahu canhu ibnatahu lukhraa gabadhiisii kale wa umma kulfuum oo mukalfiyey waa mar allaala markii inta ruqayo ka dhimatay la duugay asagana uu yimid waxoogaa uu nastuu xasilay umma kulfuum ayuu markaa ku daray ka sidaa darteed ayaa sunniya waxaa loogu magac bidin kii labada nuur u saaxiibka ahaa dinnuurayn macnaha laba gabdhood oo nebiga uu dhalay yaa marba mid ka dhimatay saa darteed baa loogu bixiyey cuhmaan bidinnuurayn kii labada nuur u saaxiib ahaa waayo laba gabdhood oo nebiga uu dhaluu kala guursaday waqad baqiyat baaqi bay noqotoo way la joogtay ummu eh, kalhuunna macahu cismaan micigiisoo way la noolayd xataa tuwafiyat ilaa la oofsaday fii shacbaan sannadii sagaalaad ee hijrada fii sanati tisca oo min alhijra wadufinat bilbaqiic baqiic ayaana markaa lagu duugay baqiica markaa lagu aasay saa'a almushrikiina saa'a ah, waxaa xumeeyey almushrikiina mushrikiinta iyo waman macahu wixii micigooda ahaaba maa shay bay ka xumaadeen akrama allaahu ilaahay uu ku karaamay bihimaaga almuslimiina muslimiinta oo min annasri iyo waalfatxi guul iyo furasho markaa ah aad bay markaa uga xumaadeen saa'a waxaa xumeeyey almushrikiina mushrikiintii oo ay ka xumaadeen iyo waman macahum intii la jirkooda ahayd maa wixii akrama allaahu ilaahay uu ku karaameeyey bihimaaga almuslimiina muslimiinta oo min annasri guul ah waalfatxi iyo furasho fa akhrajuu waxay bilaabeen ama ay guda galeen waa mushrikiintii yudabbiruuna inay maleegaan inay maleegayaan makaa'ida shirqoolooyin yaduruuna biha ay rabaan inay ku dhibaan almuslimiina muslimiinta waayo nasriga iyo guusha ee hel n ka xumaadeen markaasay aalo dhib ay ku gaarsiinayaan muslimiinta wayantaqimuuna ayna uga argudanayaan minhum xaggooda walaakina allaaha laakiinse ilaahay ayaa radda celiyey kaydahum shirqoolkoodii dhagartooda fii nuxuurihim dhiimahooduu ku celiyey wax ay sameeyeen male ayagaa lagu celiyey shirqoolkooda wa ayada wuxuu xoojiyey rasuulka sala allahu ilaah subxaana wa tacaala ee uu taageeray almu'miniina wa ayada almu'miniina mu'miniintana waa ayiday oo wuu xoojiyey oo taageeray bifadlihi fadligiisa ayuu ku taageeray ilaahi subxaanahu wa tacaala oo mar allaala markay shirqoolka iyo dhagarta iyo waxa ay ku talagaleen inay sameeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala wuu hoojiyey dhuuntooda ayuu ku celiyey makritii ilaahay dadkii mu'miniinta ahaana waa ayiday waa xoojiyey waa u gargaaray wuu taageeray subxaana wa tacaala waayo mar walba ilaahay ballan buu qaaday nebiga iyo mu'miniintaba inuu u gargaari doono dhagarta iyo makriyaalkii shirqoolka kaafiriintana uu ka difaaci doono tiibaa markaa dhacdo wax allaala wixii ay damceen inay markaa sameeyaan wax allaala wixii keyd iyo dhagar ahaana ilaah baa dhuuntoodu ku celiya subxaana wa tacaala muslimiintiina taageere iyo ayidaad ayuu ilaahay siiyey taxashada waxaa isu soo aruursaday haddana banuu sulaym ragga lagu magacaabo reer banu sulaym ayaa isu soo aruursay liqaswi lmadiinati magaalada madiina inay ku soo duunaan bacda usbuucin usbuuc kadib oo min rujuuci lmuslimiin muslimiin qodkooda hudar ay ka soo noqdeen aw amase filmuxaram bay ahayd sanad sanadii saddexaad ee markaa hijrada fadaahamahum eh, waxaa ku duldegay almuslimuuna muslimiintii markay isi soo aruursadeen reer bani soom intaysan ujeeddadii iyo wixii ay rabeen aysan samaynin muslimiintii waa ku duldegtay fii manaasilihi meelihi ay degganaayeen maba la sugine meeshii ay degganaayeen baa loogu degay wa asaabuu waxay ka soo asiibeenay ka soo qabsadeenay ka soo heleen khanaa'ima ghaniimooyin wa rajacuu way soo laabteen muslimiinta ila almadiinati magaalada madiina saalimiina ayagoo badqaba ayagoo nabadgalsan bay soo noqdeen uma intaa kadib ta'aamara waxaa ta'aamar sameeyey oo shirqool iyo makar bin wahab aljumaxiya ninka lagu magacaabo iyo wa safwaan ibnu umaya waxay ku shirqool sameeyeen cala ikhtiyaali si gaadnaa in loo dilo annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga in ikhtiyaar lagu sameeyo si gaadnaa loo dilo wuu soo gaagaabiyey imaamka kitaabka qoray oo cumar waa tii uu u yimid safwaan oo kacbada fadhiya markaasay ka sheekaysteen bedar iyo wixii dhacay alle noloshu ma jirta buu yidhi nolol fiican ma aha haddii raggaa la dilay markaasuu ka faa'iidaystay cumar oy cumar cumar baa marka wuxuu yidhi deen laygu leeyahy haddaysan jiri lahayn iyo ciyaal inay iga dayacmaan aan ka cabsanayo waan bixi lahaa maxamedna waa soo dili lahaa arrintaana wax shaki ah ma keenteen waayo wiil aan dhalay iga haystaan dadka reer makana way ku laalaabtaan madiino oo waxay soo furanayaan eheladooda markaasuu safwaan ka faa'iidaystay u yiri deyntaada oo dhan anaa bixinaya ciyaalkaaga oo dhanna anigaa kafaalaya waayo xagga xoolahayga wax ayaga ku filan intay nool yihiin ayay kala gaarayaan oo aan haystaa intaa wixii ka dambeeya waxay go'aan ku gaareen in la qariyo arrintaa qofna loo sheegin ninka lagu magacaabo cumar ibnu wahbi wuu soo baxay seef af badan sunna la geliyuu soo qaatay magaalada nebiyinuu soo galay saraskiisiibuu albaabka masaajid ka fariisiiyey dhanka masaajidkuu aaday muslimiintoo farxad iyo reenreen ka sheekaysanaya dagaalkii bedar wacdarahay dhigeen iyo guushii ilaahay siiye subxaana wa tacaala ayagoo intaa ka wada sheekaysanayo xaaladeedu ay sidaa tahay yaa cumar hal marsaa wax u fiiriyey waaba cumar ibnu wahab oo seef wataa masjidkana u sii socdaa karabkii eyga ahaa waa kaabuu yidhi cadow iyo odaha rasuulka u taga gaarna ka qabta cumarna intuu soo baxayaa cumar kudeetiga iyo seeftiisa iyo xarigii ku xidhnayd intuu ku maroojiyey asoo si dandara ku socda oo la jiidaayo yuu rasuulka u geeyey qabdaradii oo lagu waday yuu rasuulku arkay markaasuu cumar yar yaa rasuul allah kan waa cadowgii waa mataqaanaa kelabkii shar ma ahee wax kale uma imaanin rasuulku markuu arkay wuu yidhi cumarow iska sii daa cumarna wuu daayey soo dhowow maxaa ku keenay asiirkayga inaan furto war wax kale ma u timid maya maya maxaa waa seefta aad wadato waa seef aan beder wax ku qaadi weynay markii hadal dhan dhex maray kadib yaa rasuulku wuxuu yidhi sow adigay safaan intaad xijriga fadhiisateen oo aad sheekaysateen inaad isoo disho ilaah baan iga kaa celiyey subxaana wa tacaala meeshaasuu ku islaamay ninkii safwaan ahaa wuxuu leeyahy khabar daa'imaynaysiisuu u lahaa yaa khabarkii dambe u yimid wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo cumeer ibnu haweyba islaamayba wuu islaamay qisadu saasay markaa ahayd saa darteed wa jaa'a cumeer lidaalika wa jaa'a wuu yimid cumeer ninka lagu magacaaba lidaalika arrintaa inabiga la dilo ah buu u yimid ila almadiinati magaalada madiina fa ulqiya waa la riday calayhi korkiisa alqabbu qabasho oo gacantaa lagu dhigay asagoo dhanba wa akhbarahu اnabiyu nebigana wuxuu u sheegay sala اllahu calayhi wasalam bimaa ta'aamaraa waxay shirqool sameeyeen asaga iyo safwaan calayhi cumeer buu ku dul akhriyey mar allaala markii la ogaaday uu ogaaday xaqiiqdii iyo inuu nebi xaq ah yahay samadana looga warramo fa aslama wuu islaamay waa islaamay markii dambe ninka lagu magacaabo cumar ibni wahbi khaswatu bani qaynuqaac daga yuhuudda qayb ka mid ah uma intaa kadib kaashafa uma intaa kadib kaashafa waxay faydeen yahuuda bani qaynuqaac yahuuddii reer bani qaynuqaac bishari balaayo iyo walcadaawati cadaawanimo cadaawanimo ayay markaa fiideen suuq weyn baa jiri jiro bani ay lahaayeen suuqaa bani qaynuqaac la yidhaahdo dadkaa ku ganacsan jiray gabar muslimad ah ayaa badeeco keentay baa la yidhi wejigana waa u xirnaa waxay ku talagaleen inay wejiga ka furaan wayna diiday mar allaala markay badeecadeedii sii gadanaysay yaa nin yahuudi ahoo ciyaal suuqa ah, intuu gadaal ka soo maray buu xijaabkeedii wuxuu ku xiray baa la yidhi xarig wuxuuna ku sii xiray midka madaxa saaran hadday istaagto intaasoo dhan markaa way faydmaysaa gabadhiibaa markay istaagtay cayradeydii faylantay dhulkay isku tuurtoo waxay tiri waryaa muslim ah nin muslima ah intuu soo booduu soo carradii yuhuudigiisaa yeelay surka iyo qoorta ka gooyey intaa kadib haddana ku yahuudi intuu soo ordadii ninkii muslimkaa ah haddana dilay fitnadaasay markaa abuureen uma kaashafa waxay faydeen yahuudda bani qaynuuqaaca bishari shar iyo waalcadaawata cadaawanimo fanasaxahum wuu nasiixiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka intuu u tegay buu dhahay maxaa dhacay warsaaha yeelina ballan baan ku kala jirnaa iyo wixii markaa la mid ah faqaaluu waxay dhaheen yaa muxamed muxamedow laa yaquranaka yaysan ku kadinin min nafsika nafsadaada ha isla tacajubin bay dhaheen annaka adiga yaysan ku sirin qatalta inaad laysay oo aad nafaran koox oo min qurayshin quraysh ka mid ah kaanuu ahaayeen akmaaran jaahiliin laa yacrifuuna alqin raggaasaad soo laysay oon dagaalna aqoon oo jaahiliin ah annaga kuwaas noo malay bay yidhaahdeen hanagu soo degdegin inaad dishay oad laysay nafaran koox kooxdaasoo min quraysh ah kaanuu akmaaran jaahiliin ahoo laa yacrifuuna alqitaal aan dagaal aqoonin innaka adiga low qaataltanaa haddaad nala dagaalami lahayd la carafta waxaad ogaan lahayd annaa anagu naxnu anagu annaas inaan dad nahay qodaan dad ahayn baad la dagaalamtoo dishay ayaga annagoo kale annagana kuwaasoo kale noo malay buu yidhaahdeen waa jawaab xun jawaabta ay bixiyeen wasabra rasuulu ullaahi rasuulku wuu isaga sabray sala allahu calayhi wasalam calaa haada aljawaabi jawaabtaa khallafsan ee ayada ah wuu iskaga dhaafayba fasdaadad waxay siyaadsadeen waxay siyaadisay jur'atuhum dhiiranaashoodii fasdaadad waxaa korodhay oo ziyaaday jur'atuhum dhiiranaashoodii inay sii dhiiran yihiin oo xumaanti iyo sharti iyo dhibaatada ay wadaan xataa afaaruu ilaa ay kiciyeen fii suuqihim suuqooda fitnatan fitno qutila lagu dilay fiiha gudaheeda rajulun min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah iyo wa rajulun min alyahuud nin yahuudda ka mid ah waa qisaan hadda tilmaanay say u sii wadeen jur'adoodu waxay gaartay gabadhii muslimadda ahayd inay xijaabka ka faydaan way kiciyeen suuqooday fidno ku kiciyeen waa dagaal qutila fiiha rajulun nin baa lagu dilay oo min almuslimiin ka mid ah iyo wa rajulun oo min alyahuud faxaasarahum wuu koobay ama wuu shiray ama wuu xabisay rasuulu ullaahi sala allah calayh wasalam ayagoo dhan waa lagu wareegsaday yowma asabti maalin sabti ah linisfi nus ma ay tahay min shawaal sannadii labaad ee hijirada wastaslamuu way isdhiibeen bacda khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood markii xisaabka ay ku jireen lihilaali dilqacd bisha dilqicda ama dilqacda la yidhaahdo faajalaahum wuu raray oo wuu guuriyey ilaa adricaati shaam meel la yidhaahdo ayuu rasuulku u raray dhammaan bada madiina waa laga bixiyey xaysu meel maata uu ku dhintay akarahum badankooda bacda qaliil wax yar kadib agsarkooda meeshay markaa ku dhinteen khaswatu sawiiq sawiiq duulaankiisii waa daangadi duulaankii daangadaa la yidhaahdaa wanadara wuxuu sharad ku galay abu sufyaan bacda khaswati bedr dagaalkii beder kadib allaa yamasa inuusan taabanin ra'sahu madaxiisa maa biyo oo min janaabatin janaabo uu ka qubaysto xataa yaqzuwa muxammadan ilaa muxamed uu ku duulo sala allahu calayh wasalam wuxuu ka inuu sii adkaysto markaasuu wuxuu nabigu yidhi madaxayga biyo janaabo kama taabsiinayo muxuu la jeedaa naag oo dhan u dhowaan maayo ilaa moxamed aan ku duulo fakharaja wuu soo baxay abuu sufyaan fii mi'atay raakibin laba boqol oo fardooley ah ayuu markaas soo kaxaystay waa qaara wuxuu soo weeraray bilcurayd meel lagu magacaabo curayd oo fiina naaxiyati almadiina madiina naaxiyadeedii duleed wa axraquuha way gubeen wa qataluu waxay dileen rajulayni laba nin bay isku dhigeen markaasuu dhaanagay way ii banaanyihin saasuu markaa yidhi wa ata alkhabara kii alla sala allahu calayhi wasalam fataaradahum wuu ceyrsaday nebiga iyo intii waa la bursaday laakiin way fakadeen wa taraxuu waxay daadiyeen oo ay qubeen ahnaa'a firaarihim orodkooda intay ku jireen kafiiran wax badan oo min asawiiqi daanga ah wax badan oo sawiiq iyo salool ah kaasay markaa qubeen ilaan wax badan bay wateen sahayna way u ahayd ciidankaas soo bursanaya markay arkeen culayskeeda way iska daadiyeen waalswaabi iyo sahayaal kalena way daadiyeen liyatakhafafuu say u khafiif noqdaan si ay si fiican ugu ordaan wabalaqa almuslimiin muslimiintii way soo gaareen fii muطaaradatihim cayrintoodu waxay ku soo gaareen ilaa qarqarati alkudri meel lagu magacaabo meel la yidhaahda qarqarati alkudri ayay muslimiintu say u soo ceelsanayeen ay soo gaareen walaakinahum laakiin safaatuu way fakadeen lama gaarin oo way baxsadeen wa xamala almuslimuuna muslimiintu waxay soo xambaarsadeen asfawiiqa daangebi daangebi ay qubeen bay jawaano ku soo shubteen fa summiyat waxaa loogu magac daray bikhaswati sawiiqi bikhaswati sawiiq baa loogu magac daray duulaankii sawiiqiya saloolka ama daangada wa bikhaswati qarqaratin kubhina waa la yidhaahdaa labadaa magacba way leedahay gaal weyn xirbdaro badan akhlaaq xun yahuudi ah kacab ibni ashar la yidhaahdana magaaladuu joogay maxaa lagu samayn doonaa habeen danbaanu arkaynaa haddii rabbi idmo meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu aclam